qaar waxay sheegaan qaybo xagga hore ku sheegayno inuu soo gooyo xaggan dambe keenay calaa kulli xaal waynu arki doonaa insha allahu taala iyadan carabkaynu marin laakiin waa abyaad isagoo uu arkay qaybtani inaan sugnaanshaheedu gaadhsiisnayn qeybtii hore oo kale laakiin shaafici loo nisbeeyey taa shaafici loo nisbeeye o dhanna muu keena waa almukhtaar waa intii uu kasoo doortay gabayada shaafici loo nisbeeyey ee sugnaan aan laakiin sugnayn wuxu uhi waqaala yani xasba maa nusiba ilayh sida loo nisbeeyey wuxuu yihi wa xasratan maa lilfataa saacatu yaciishuhaa bacdaa widdaa'ihi cumrulfataa low kaana fii kafihi ramaa bihi bacdaa axibaa'ihi waa xasratan yani qoomama ayaan u baaqayaayoon ku dhawaaqaya ma murugo ayaan muujinayaa maa lilfataa saacatun qofku ma laha saacad rafcin bay kolley ayaan ku hagaagaysa yaciishuhaa uu noolaanayo bacda awidaa'ihi axbaabtiisa dabadood cumru fataa qofka cumrigiisu low kaana fii kafihi hadduu gacantiisa ku jiro isagu isu hayo ramaa bihi bacda axibaa'ihi axibadiisu marka ay tagaan wuu iska tuuri lahaa yani wuxuu leeyahay qofku haddii axbaabtiisii iyo dadkii ay isku waktiga ahaayeen ay isjeclaayeen tagaan noloshu macno uguma fadhin oo markaa saacad uu sii joogaa macno uma samaynayso marka yani wuxuu ka murugeysan yahay raggii ay asxaabta ahaayeen ama axbaabta ahaayeen ee tegey waana arrin dee qofka bani aadamka sidiisa fitri ahaan uu u dareemo oo idaa halaka alqarnu aladii anta fiihimu wakhulifta fi qarnin fa anta hariibu ninkii mucamarka ahaa waa markay tagaan qarnigii aad ka tirsanayd dadkaad isla soo korteen dhalinyarada isla soo ahaydeen waktiga isla soo qaadateen markay tagaan wa khulifta fii qarni kale adiga lagugu reebo fa anta ariib de qariiba un baa tahay daad adigoo caruurtaadii iyo dee ahalkaagii dadkaagi ay joogaan ayaa maadaama aan facaagii aanu noolayn oo cid aad sheeka wadaag noqonaysaan aanay maanta meesha jirin oo aad iskala sheekaysanaysa wixii maarata waaye waaye idin soo maray aad isla wadaagaysa o isla xusan aanay jirin qof ariiba unbaa tahay oo dad aan dadkiisii ahayn dhex jooga sidaa uu sheegay kulli gabayadaasi labadaa beyt shaafici raimah raximah llahu taala meel ay kaga sugan yihiin maayo su'ila imaam shaaficiyu can imaami caliyi radia allahu canhuma faqaala shaafici baa la weydiiyey buu ayuu eh, halkan eh, qoladan dee arrintan soo guurisa ay leedahay wax sugan maahe cali radi allahu canhu baa la weydiiyey faqaal markaasuu yihi inaa cabiidu lifatan unzila fiihi hal ataa ilaa mataa aktumuhu ilaa mataa ilaa mataa waxaa jiri wy inaa cabiidu addoommaanu u nahay lifata nin dha nin maaragtay dhalinyaro ama nin yani qof unbaa laga wada unzila fiihi hal ataa hal ataa cala linsaan ninkii lagu soo dejiyey oo cali bin abi aaliba ilaa mata ilaa mata ilaa goormaan qaranayaa oo aanan sheegi de qolo shiici waxaan samaysay waad arkaysaayo ay markaa shaafici doonayaan inay soo geliyaan meesha marka kulli xaal waxan wax sugan maaha wax jirana ma aha meel imaamu shaafici raximah llahu tacaala ay kaga sugan yihiin ma hayno rawdaatuljanad iyo tuxfa nasiriya oo aan maaratay wax lagu kalsoonaan kara ahay ayuunbu ka sheegay altacansaan ba cali bin abi aalib lagu soo dejiyeyna wax markaa eh, iyaduna sugan ma aha aa suurad makiya ahlubeytka in ahltacalinsaan lagu soo dejiyey ma sugna waayo suuraddu waa suurad makiya eh, dee waktigii maka la joogin cali radi alla eh, inan yar bu ah reerna ma guursanin markaa eh, warka odhanaya cali bin abi aalib iyo faamiligiisa ama ahlbeytka ayaa lagu soo dejiya halata al linsan iyaduna wax sugan ma aha wa qaala imaam shaaficiyu khabat naaru nafsii bishticaali mafaariqi waadlama leyli id adaaa shihaabuha ayaa boomatan qad cashashat fowqa haamati cala arugmi minii xiina taara guraabuha raaytu kharaaba alcumri min ra'ayti kharaaba alcumri minii fazurtinii wamawaaki min kuli diyaari kharaabuha ancamu caysha bacdamaa xalla caaridin alaa'icu shaybin laysa yugnii khidaabuha wacizatu cumri lmari qabla mashiibihi waqad faniyat nafsu tawallaa shabaabuha id asfara lownu lmari wabyada shacruhu tanaqasa min ayaamihi mustaaabuha fadac canka sawaati lumuuri fainaha xaraamu calaa nafsi taqiyi irtikaabuha waaddi zakaata ljaahi waclam biannaha kmil زakاة الmaal tma نصاabha وأxsن إlى الأxrاar تmlik رqاabه fakhayru تiجاaraaت الكiraam اktisaabha وlaa تmشhiya fي mankib الأرض fاkhirا facama qaliil yaxتawika turaabha وmaن ydq الdunya faإنii طacimtha وsiiqa إlayna cadbha وcadaabha falam araha إla غrوrا وbaطلا kama laaxa fي ظahر الفlaati saraabha وma hiya إla jiifaة mstaxiilaة عlayha kilaab hamuhuna اجtidaabuha fain تجtanibha kunta silma لأhliha wain تجtadibha naaزcatka kilaabuha faطuubaa linafsi ulicat qcra daariha faطuubaa linafsi ulicat qacra daariha mغalaqaة الأbwaabi murkan xijaabuha falan تkrb الdunya bmowti shiraariha walakin bmowti الأkramiina kharaabuha waa abyaad aada u qiimo badan aadna markaa eh, macno culus laakiin imaam shaafici raximah llahu tacaala ma sugna in eh, yani loo nisbeeyey masder qawiya ma hayo masaadir waxoogaay oo u nisbaysay oo adur lfariidku kamid yahay lmustacsimi uu ka mid yahay eh, xusn tanabuh linajmi alghazi wuxuu odhanayaa waxaan arkay abyaad bikhai bacdi alculamaai alqudamaa culamadii waktigii hore khadkooda gaba abyaad imaamu shaafici loogu nisbeeyey baan arkay markaasuu markaa tan isaguna sheegaya kitaabkiisa xusn talabuli ma warada fi tashabuh xoogaa kaloo masaadirka looka halkan ku sheegaya marka laakiin abyaadu yani cid markaa raggii masaadirta aynu ictimaadi jirnay kuma sugna cid sanad ku warisay oo sanad kaga warinaysana ma hayno cali bn abi aalib waa loo nisbeeyey dad kale waa loo nisbeeyey marka eh, isagu arjax an yakuuna lishaaficiyi buu qoray sida ay u badan tahay waa in shaafici leeyahay waxaan filaya waana qaybaha xagga hor ugeeyey tan oo kale eh, dabcada dambe alaa kuli xaal wax markaa xoogan weli hadda ama hayno laakiin way dhici karaysaa inuu shaafici leeyahay iyo inay cid kale leedahay wuxuu yihi khabat naaru nafsi dabkii naftaydu wuu demay wuu besay yani waxa wey waa firfircoonidii iyo shibmaantii kuwaaba kuna isticmaalayo qofku maaragtay malaha iyagu si kalaaba isticmaalaya waxaa loo jeeda laakiin qofku inta uu firfircoon yahay ee uu wax badan qaban karayo ee uu soo jeedo marka naftaydii way damtay buu leeya dabkeedii wuu demay yani waa awooddeedi waa daciifta bishticaali mafaari daban shaafi da dhowri kontajir bu ku dhintay saa garanaysaa ma sii weynaanin laakin de haddana mar haddii ciradu bilaabantay buu leeyay warku waa waa cadiya bishticaali mafaariqii holaca ka kacay mafraqayga mafraq waa halka madaxa timaa lagu kala alka timu dheerihin waa tan la kala qaybi halkaasaa mafraq le hadda waa deetana dee dheera ayaa malaha mafaariqlayoo la iska jamciyey iyadoo qofka mafrad keliya haddana uu leeyay markaa mafaariqlayda ama halkii timaaga lagu kala qaybinayay ama madaxii loo jeedaa iminka mar haddii ciro ay maaragtay eh, eh, madaxay ka bilaabantay marka wuxuu leeyay mar haddii madaxaygii holacay oo marka ciradiiba waxaa laga dhigayaa dab shidmay oo kale markii halkaa dab ka baxay ayaa dabkii naftu uu dameeyey buu leey wa adlama leyli habeenkaygi habeenkii naftaydu mid soo galay buu noqonayaa mugdigiisii la yimid oo naftaydii mugdi bay gashay wey oo habeenkeedii baa galay id adaaa shihaabuha marba haddii shihaabkeedii ama xidigteedii holcaysa ee shihaabku waa tan la tuuray ay holcaysaynu aragna iyadoo iftiimaysa kol haddii shihaabkeedii holcay buu ley iftiimay oo xidigihii ay markaa ka kaceen xidigaha markaa dee dab maaratay ka kacayaana waa waa kaa markaa waa timaha cadaaday wey tintii caddaatay buu shaahab ka dhigay ayaa buumatan buu haddana yidhi isagoo sheegaya cirada lafteeda guumays yahay qad cashashat fawqa haamati madaxayga dushiisa cushka ka samaysatee guumaysteedu waa garanaysaan waa shimbirtan laga baasaysto buuma bay tirahdaa carabtuna Eh, kan sii yare ciyowna isaguna waade nooc boomada unbuu kamid yahay yaroo ciyow la yihahda jiro goomista xoogaa ka yar laakiin u eg isna waa buumadaas marka wuxuu leeyahay guumays yahay eh, madaxaygii soo degtay ee cufka ka samaysatay cushkii shimbirahu ay samaysanayeen cala arukmi si weliba qasab ah oo aan aniga ikhtiyaarkayga ahayn xiina aara huraabuhaa markii haamadayda iyo madaxayga tukaheedii kacay ee duulay tukaa ka kacay muxuuha waa tii madooba markii tukihii kacay guumaysta soo fadhiisatay buu leeya cushka ka samaysatay oo ciradii guumaystu xaggay degtaa marka waa kan noo sheegay ra'ayti kharaaba alcumri minii cumrigaygii inuu kharaab yahay oo gebageba yahay iska baabaa markaa meel kharaabadoo kale kharaabad macmiisha laga guuro sooma iska baabaa iska dunta markaa cumrigeyga inuu gebagabayuu kharaab yahay markaad aragtay ayaad zurtini isoo booqatood ii timi wa mawaaki min kulli diyaari guryaha oo dhanba halkaad uga hoyataa kharaabuha waa meelaha kharaabka gumaysu halkay soo fadhi meel laga guuray ama maaragtay de wax ka samaysana imanaysa marka weligaa meel kharaabaad degi jirtay waxa ku keenay waa cumrigayga kharaabka noqday ancamu caysha ma nolol fiican baan heli waan ku nicmaysani bacda maa xalla caaridii kadib inta hareedkaygii ama garhkii markaa de halkan ku yaallay qaybta ah, dhinacan wey caaridkaygii ama garhkaygii inta ay ka muuqatay degtay dalaa'icu shaybin hordhicii ciradu aliica jamceedii weeyaan baleecadu malaha sahan ciidanka qolada ka yar horeysa ee wax soo eegeysa waa iska sahanoo kalena malaha baa la odhan karaa ayaa baleeca sideeda loo yidhaahdo marka ciidankii weynaana ka dambeeya markaa waa hordhiciyo bilowgii markaa ceradu mar hadday iga muuqatay ma nolol hadhay buu le intii dambe hal mar bal soo raaci doontaa hadhowna de waad iga marka qofka ceradu ku yar bilaabanto haddaad laba sano yar kala maqnaataan ninkii wada cadaaday unbaad arki markaas war adigoo timamado baan kugu ogaaya ninkii duqoobay unbaan arki de waxba waa imika muu duqoobin hore u duqoobe imika calaamadihii unbaa soo baxay waa caraadii weeyaan marka wuxuu leeya bacda maa xalla caaridii alaa'icu shaybin hordhici ciradu marka caaridkayga uu degay kadib iyo garhkaygii uu ku soo degay miyaa nolol fiican ku noolanaya nolosha aan ku nicmaysan ku raaxaysanaya nolol adduunyada ka raadinaya laysa yugnii khidaabuha alaaicdaa iyo hordhacaasoo laysa yugnii khidaabuha aanay waxba taraynin inaan madmadoobeeyo oo aan markaa khidaabo oon madoobeysan bariyo macno ma samaynaysa ilan xaqiiqada waxba ka bedeli mayse dadkuunbaad siraysaayood eh, beenu sheegaysaa laakiin de xaqiiqadu waa xaqiiqadii hore waxaan ciraa kugu taal markaad madoobayso ma ohan karaysi maan ceraysan been bay noqonaysa waad ceraysatee laakiin dadkaad ka yarqarisay tintan aad madoobeysayna waa tin ceraa wa cizatu cumrilmari manaa qaarkoodna wauratu cumrilmari bay qaarkoodna malaha ka qofka cumrigiisa inta casiiska ee cizadu ay ku jirtaa waa qabla mashiibi intaanu ceraysan intuu qofku dhalinyarta yahay shabaabka uu yahay ayaa fii izati fii cizi lcumri uu ku jira umriga izigiisii iyo sharafkiisii iyo intii markaa firfircoonida iyo qiimaha lahaa waqad faniyat nafsun tawallaa shabaabuha nafi maratay buu yidhi dhallinyarnimadeedii tagtay waxba uma harin ida sfara lownulmari qofka midabkiisu hadduu cawlaan isu bedelo cadaankii ka tago wey wabyada shacruhu laakin uu agga madaxa ah wareego timuu cadaadaan qof markuu dhalya wajigiisu iftiimayaa waa shaaxib ma ah laakiin markuu soo duqoobay maarata caddaankii uu ka tegayaayo eh, firaar baa gelay cawlaan iyo eh, si sii madoobaanay madaxiina uu caddaanay markaa marka midabkiisiina uu qofka cawlaan iyo madow xaggiisa u kaco timihiina caddaadaan tanaqasa min ayaamihi mustaaabuha waxa kadir noqdo dhooqooba maalmihiisii kuwoodii markaa macaanaa cimrigiisa intee maaragtay cimrigiisii uu dhadhansan jiray maalmihiisii uu macaansan jiray munaqas buu noqonaya mid markaa mukadara mid la ciideeyey ama la dhooqeeyey fadac sawaati lumuuri fainahaa xaraamu calaa nafsi taqiya irtikaabuha fadac waxaad iska ilaalisa ka tagtaa wey iska dheeraysa sawaati lumuuri arrimaha kuwooda xunxun fainahaa xaraamun xaaraan bay ka tahay ayuu ka yahay irtikaabuhaa kuwaa ku dhicideedu calaa nafsi taqiy qofkii taqiga ahaa naftiisa alla ka baqayay xaaraan bay ka tahay marka de kaleba xaaraan bay ka tahay laakiin de iska dhex dabaalanayaa sidii qof aan lagaba xarimin marka hadaad qof taqiya noqonayso waxyaalaha ka dheero bule waaddi zakaat aljaahi jaahaaga iyo magacaaga iyo maamuuskaaga sekada ka bixi sekada see looga bixinayaa horey nuu soo marnay sooma waa bishafaacati inaad dee dadka u ergeyso oo zakatuljaah waa sida sakada jahaagu waa inaad ciddii wejigaaga u baahata inaad cid kala hadasho meel kala hadasho inaad markaa aada bixiso waclam biannahaa waxaad ogaataa zakada jaahu ka mili zakaati lmaali inay sidii zakadii maalka oo kale tahay oo tama nisaabaha nisaabkeedii buuxsamay waa in la bixiyo wa axsin ila alaxraari tamlik u samafal waad yeelan raqabadoodaad mulki maxaa la yidhi axsin ila annaasi tastacbid quluubahum faطaalama istacbada alinsaana ixsaanu fakhayru tijaaraati اlkiraami iktisaabuha dadka macnaha leh qiimaha leh ganacsiyadooda waxa ugu qiimo badan iktisaaba iktisaabu riqaab الnaas wa riqaab اlaxraar dadka wan wanaagsan riqaabtooda in la kasbado axraartii buu ku khaas yeelay liaamta buu kuleeyahay iyagaa isku daalini kuwa markooda eroba liita muxuu yihi idaa anta akramta alkariima malaktahu wain anta akramta ala'iima tamarada hadaad adigu kii kariimkaa qofka kariimka haddaad aad u ixsaan fasho ood karaamayso gacantaad ku dhigaysa ka la'iimkaa ah markaad hagaajisana markaad maalintaad wanaajiso ayuubu tamarada madaxaday kasii qaado marka kaa waaa isaga isku daalin lakin dadka qiimaha sharafta le dadnimada le duwanaa dunta wanaagsan dadkaa ixsaankaaga geli buu kuleeyay wax kasbatana kuwaasaa ugu qiimo badan walaa tamshiyan fii mankibi اlardi faakhiran facama qaliilin yaxtawi ka turaabuha walaa tamshiyan ha soconin fii mankibi اlardi dhulka guudkiisaa loo wadaa garabkiisa yani waa dushiisaasaa loo wada famshuu fii manaakibiha faakhiran adigoo faanaya oo isqaadqaaday oo iskibrinay facamaa qaliil fabacda qaliilin wax yar kadibba yaxtawiika turaabuha ciiddeeda ayaa kukoobsanaya oo aad gudaha u gelaysa cumrina ma laha dhalinyar baa tegaysa odayaal baa tegay caruur baa tegaysa ciroolaa cidalba way tegaysaa rag iyo dumar ma kala laha haysoran weli adigoo dhalinyaraa taba wakti badan baa ku haray imisaa iyagoo awooddiile oon caawi lagu soo moodo aroortana la aas oo dhalinyaraa oo xoogle oon xanuunhaynin oon cabanaynin oo waxba maarata cumri dheer sugay waman yaduqi dunyaa qofka adduunyo dhadhamiya fa inii acimtuh anigu waaba laqayba waan cunayba kii adduunya markaa wuxuu ujeedaa imika yani kii adduunyada dhadhaminayu markaa doonaya inuu eh, inkastoo de ay shardiya iska tahay haddana waa noo af somalia kale markaynu ka dhigayno adduunya dhadhamiyo anigu waaban cunay oo kale wey dhadhame igama ahe anigu baasha khibraddeedii waan hayaayo horaaban u cunay wasiiqa ilaynaa waa naloo soo eh, kaxeeyey cadbuhaa macaankeedii wa cadaabuha iyo qaraarhkeediiba cadaabteedi waxeedii fiicnaayo xumaaba ka aragna adduunyada haye maxaan kusoo khulaaseeyey markaa markaan ufiirsay gebigeediiba falam arahaa ilaa guruuran wa baailan ma arag inay tahay mooyaane uruur wax markaa khidaaco lagu kadsoomo waxba kaa jirin wa baailan waxaan jirin kamaa laaxa sida uga muuqdo fii dahrilfalaati dhulka banaankaa ah, dhabarkiisa yani dushiisa uga muuqdo guudkii oogadiisaasi saraabuhaa saraabkeedii iyo dhalin habaagisteedi markaa waa iska dhalin habaabis oo kale adduunyada kusoo hilaacaysa id ku cararaysa wamaa hiya ilaa jiifatun mustaxiilatu wamaa hiya ma aha adduunyadu ilaa jiifatun bakti mooyaane oo mustaxiilatun isbedeshay istaxaala shayga markuu isbedelo wax isigala noqdo bakti isbedelayoo qurmay mooye wax kale adduunyadu ma aha markaasaa deetana adduunyadaa quruntay ama jiifada ama baktigaa qurmay calayhaa kilaabun aybaa dul joogta ayadu maxay baktiga ka dul qabanaysaa hamuhuna ijtidaabuha hankooduba waa inay baktigan jiitaan fain tajtanibha adigu baktiga haddaad kaga dheeraato kunta silman liahliha nabad baad la ahaan ahalkeeda oo dee kilaabtaas kilaabtii dee ku soo aadi mayso haddaana adigu baktigii doonanin wain tajtadibhaa haddaad adiguna jiidatana tajtanibha iyo tajtadibha jinaas baa ka dhexeeya ayru taama wain tajtanaaqis wain tajtadibhaa haddii aad jiidato naasacadka kilaabuha waxaa de kula doodi oo kugu qabsani wey aydii baa kugu qabsani marka adiyo aydii ayaa da meesha isu qabsan in tajtadibha naahashadka waxaa ku qaniini markaa ku diirani aydeedi fauubaa linafsin ulicad qacra daariha wanaag oo dhan waxaa iskale naf la jeclaysiiyey guriga gudihiisa iska fadhido oo ikhtilaa binaaska iska ilaalisaba marka sharku bato alkhtilaa binaas hawshiisaaba badanaysa dhibkiisaaba badanaya xan iyo balaayo dambibay kula soo gelaya waa ka imaam khaabi alcusla qoray de kitaabka dhan alcusla ya in maarata dadkaba laga ictizaalo qofku gurigiisa iska fadhiisto markay fitanta iyo mashaakilka iyo sharku uu bato waa ka kitaabka dhan ka qoray adu culamadu qaarkood ama muxaqiqiintaihi waxay leeyihin qofku haddii uu awoodayo inuu dadka dhibkooda u sabro fitankoodana iska ilaaliyo iyagana khayrka amro ikhtilaatka u khayr badan laakiin hadday adag tahay inuu balaayada ay wadaan iyo xanta iyo balaayada iyo waxa inuu ka badbaada hadday adag tahay oo aanu eh, amr macruuf nahy an munkarkii awood u lahay iyo dhiiranaan inuu gurigiisa iska fadhiyo oo dadka markaa waxa weeyaan ikhtilaadkooda uu iska ilaaliyo ayaa u wanaagsan ila asalaamatu laa yacdiluhaa shay kol haddii aad arkaysa inaanad faa'iide adigu keenaynin oo aanad dhiiranaan lahayn aad dadka xumaantana kaga joojiso wanaaggana ku farto inaad markaa gurigaaga iska dha iska fadhida ayaa lagu qaatay liqaau nnaasi laysa yufiidu shaya siwa likhaari min qiilin wa qaali faaqlil mast faaqlil min liqaa'i الnaasi ila liakhdi اlcilmi aw islaaxi xaali sheekh abu isxaaq shiraazi labadiisiiba fauubaa linafsin uulicat acra daariha waxaa wanaag oo dhan iskale naf la jeclaysiiyey guriga gudihiisa muallaqat abwaab iyadoo loo daartiisaasi albaabadu uxidhayiin muran xijaabuha sitaaraduhuna usii daysan yihiin oo aan markaa cidi arkayn yani uu iska giijiye weeyaan dadkii uu ka dhex falan takraba dunyaa adduunyadu kuma kharaabayso bimowti shiraariha kuweeda xunxun oo dhinta walaakin bimowti akramiina kharaabuha kharaabka adduunyadu waa dadkii qiimaha lahaayoo dhinta wa qaala wuxuu yihi buu yihi balowtu bani dunya falam ara fiihimu siwa man hadaa wاlbkl milءu ihaabihi fajaradtu min kimdi اlqanaacati saarima qaطactu rajaa'i minhm bidubaabihi falaa daa yaraanii waaqifa fi طariiqihi walaa daa yaraanii qaacida cinda baabihi ghaniy bilaa maali can الnaasi kulihi walaysa اlghiniyu walaysa اlghinaa ila can الshayءi laa bihi إida ظaalimu yastaxsinu الظulma madhaba wlaja cutuwa fi qabiixi اktisaabihi fakilhu ilى صarfi الlayaali fainaha satubdii lahu min satubdii lahu ma lam yakun fi xisaabihi abyaadana abyaadiyaduna aada u qiimo badan mustadrafka iyo albaabka iyo kuwaas ayaa u nisbeeyey imaam shaafici qaarkood unisbeeyeen laakiin masder mawsuuqa kuma hayno bal taariikh bada taariikhu dimishq ibn casaakir saddexda beydee hore qolyo kalu ka warinaya anshadahu libacdihim xasuulin yani dadka qaarkood baa yii marka shaafici uma u sheego wuxuu yihi balowtu bani dunya waxaan imtixaamay ama aan baaday dadkii adduunyada yani dadkii adduunyada ku noolaa wey ayaan arrinkooda baaday falam ara fiihimu kumaan arag siwaa man hadaa mid markaa ahaaday mooyaane ama soo kalahay ama yani yani jiro un baa loo jeedaa walbukl walxaalulbukl iyadoo bakhaylnimo milu ihaabihi waxa maqaarkiisa buuxiye ay tahay maqaarkaaga maxaa buuxiya de adigoo dhan baa jira soo maha iyo lafahaagi iyo baruurtaadii iyo alla wixii seedahaagi waxaasoo dhan baa maqaarka kudhex jira marka wuxuu kuleeyahay dadkii baan eegay adduunyadan ku noolaayo dhammaantoodba maqaarka waxa kudhex jira waa bakhaylnimo waxa maqaarkooda buuxiyey ee ku dhex jiraa waaba bakhayna bu yihi waa maqari markaasaa arkay bu ihi fajaratu galka ka bixiyey saariman seef halis ah waa goyn badan afka badan ayaa saarim la yidhahdaa seef markaa goyn badan ayaa waxaan ka saaray min kimdi lqanaaca qanaacada galkii ku jiray markaa de mar haddii galkii laga bixiy marka wxii so baxay muxuu noqonaya dee qanaacun buu noqonaya seeftaa soo baxda galka laga saaray waa qanaacadii iyo qanacsanaan seef markaa qanacsanaana ayaan la soo baxay buli oo halisa weliba deetana seeftaas waa seef saari mehe qaactu waxaaban gooyey rajaai minhu rajadii aan ka qabay dadka waxbay ku siini waxbaa kuusoo tuuri doonaan waba wixii waan gooyey buli weliba bidubaabihi xadkiisii ku gooyey ubaabku ubaabu sayf waa qeybteedan wax goysay afkaa afkii seeftaa ayaa rajadii ku gooyey falaa daa yaraani kaasi ma aha mid kani ma aha mid i arkaya waaqifan fii ariiqi anoo jidka u taagan oo yar sugayo salaanta la sugayo isla bal markuu is aragtaan ku yar fahmo walaa daa yaraani qaacidan cinda ku kalanaya ma arko anigoo albaabka u fadhiya aniy bilaa maalin waxaan ahay buu yii mid aniya lakin aan oolahaysan muxuu markaa ani ku noqday de qanaacadii can naasi kulihim dadku say u dhan yihin ani baan ka ahay uma baahni waxooda wey walaysa alhinaa aninimadu ma aha ilaa cani hay hayga inaad ka kaaftoonto mooyaane laa bi isaga inaad ku kaaftoonto maagu kule ood u baahan weydo lakin haddaad ku kaaftoomaysa de markaad isagii weydo waxaad noqonaysaa qof baahan laakiin hinahuba waxa weeyaan buu kule waa inaad sheega kaaftoonto qof kaaftoon marka noqoto idaa aalimun yastaxsinu ulma madhaban haddii mid daalini uu jeclaysanayo dulmigii inuu madhab u ahaado walaja cutuwan fii qabiixi iktisaabihi walaja oo kusii taaxta kusii yani waxa weeya kusii jiro ka goy waayo markaad shaygii aad maaragtay aad dhex gasho marna de waad kasoo marna waad kusii soconaysa marka kusii socdo wey walajaa uu iskaga sii socdo cutuwan madax adayg daraadi fii qabiixi iktisaabihi iktisaabkiisii qabiixa ah camal xumaantiisii camalkiisii kharibnaa markuu iskaga sii socdo fakilhu waxaad u daysaa ilaa sarfi اlayaali maalmaha iyo gadgadoonkaada habeen habeenada sarfigooda iyo gadgadoonkooda fainahaa habeenadaasi satubdii lahu waxay u muujin doontaa maa lam yakun fii xisaabihi waxaan xisaabta ugu jira badaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun maalin dhexdaasay waxay idaacadaha ka iclaaminayeen ninkii waagii dowladdii kacaanka culamada xukumee tobanka caalim dilay oo isagana naftu ka baxay maxaad u malin markuu sariirta yaallay ninkaasi tobankii sheekh markay soo hormaraan ee uu dilayay dhaxalka sidii ilaahay yidhi ha loo daayay bal marka sawirkoodu soo hormaro siduu noqonaya ma maalintuu xukumayey xukunka noocaas maalintan inay ku iman doonto marka muxuu ku leeyahay idaa aalimun yastaxsinu ulma madhaba walajactua markaa waxa u muuqday uun kii da meesha u magacaabay iyo ciidankiisa iyo askartiisa iyo mansibkiisa iyo sida amarkiisa isaga laftiisa loo qaadanayo intaasaa markaa u muuqatay laakiin umay muuqan maalmaha soo socda markuu laakin de sariirta kusoo ururo ama de kaba soo ka horbade markii dawladdii iyo wiii iyo wii meesha ka baxeen ee isagiina uu laaji noqday qaxooti meelaha cararaya oo nafsi nafsiina maxaa ku dhacay marka sarfu layaali baa ku dhacay in adduunyadu sidanu noqonaysu moodaya mogta waxaan loo leeyahay waa jaahil qofkan wax magarata marka la leeyahay waxay la tahay sidan iminka ay tahay un ibaashu ahaanayso mana ahaanayso sidan ma ahaanayso adigaan sidaa ahaanaynin waaqicaan sidaa ahaanaynin noloshan oo dhan kan daciifka ah baan daciifnimadiisa kusii jiraynin marka wuxuu ku leeyahay hadduu mid jaahilii jiro oo dulmiga madhab ka dhigtay oo ay la macaanaatay oosaa jeclaysanaya fakirhu ilaa sarfi layaa udaa buu kuleeyay u wakiilo udaa waktiga udaa buu kuleeyay fainahaa satubdii lahu waxay u muujin doontaa maa lam yakun waktigu usoo saari doona iyo waayuhu lam yakun fii xisaabihi waxaan xisaabta ugu jirin akhada shaaficiyu biyadi lmusaniyi wa qaala lahu imaamu shaafici raximah llahu tacaala baa musani gacanta uxibu min alkhwaani kula muwaati wakula kadiidi arfi can caharaati yuwaafiqunii fii kuli amri uriiduhu wayaxfadunii xaya wabacda mamaati faman lii bihada layta anii asabtuhu faqaasamtuhu maa lii min alxasanaati tasafaxtu ikhwaanii wakana aqalahum calaa kahrat اlkhwaani ahlu hiqaati wuxuu yihi akhada shaaficiyu biyadi musaniyi shaafici baa gacanta qabtay musani wahuwa qaala lahu ku yii abyaaddan soo socota abyaaddani markaa shaafici way ka sugan tahay malaha wuxuu xaggan u keenay uun manaaqibka markuu bayhaqi uu abyaaddan ku wariyey ayaa wuxuu sheegay in markaa raggii soo wariyay qaarkood ay yidhaahdeen wa anshadunaa liabilcataahiya abilcataahiyana way nooga sheegeen markaa laakiin dee sanadkii kugu sheegay ilaa saddex sanad baana shaafici kaga wariya oo kaga wariyey bayhaqi saddex sanad buu kaga wariyey taariikhu dimashkna sanad kaloo afraad ayaa iyadana ku jira markaa inuu shaafici leeyahay ayay tani ay ku xoogan tahay waanu naqliyey soo ma a hoosta wuxuu ku leeyahy walarjaxu anaha lishaafici soo ma marka malaha kuwa wal arjaxu anha lishaafici yidhi o dhan bu ayuu dambe xaggaa hore geeyey kol hadduu rajaxay dee inuu hore geeyaa waa sax muxuu markaa leeyahay uxibu min alikhwaan waxaan walaalaha ka jecelahay kula muwaati mid kasta oo muwaafiq ah muwaati waa kii waafiqi waataahu ay waafiqahu weeyaano yani way way way isyimaadeen mid kastoo aanu is imanayn oo arimaha iyagu ay iswaafaqayaan oo isku dabcilan aljunuudu alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf markaa mid kastoo aanu isku dabci nahayoo xagga aanu wada jeedno weeyaan wa kula kadiidi arfi can caharaati waxaan jecelahay ama can hafawaatina waa riwaayadka mid kasta oo ka indhalaaban og ama mid kasta oo ka indhalaaban gafafkayga qaladaadkayga kaasaa saxade kaasubaad la saaiibi karaysa mid laakiin marka aad si wax yar tirahdaba ni hadda waa ku siday canaan kaala hor imanay haddaad kusoo yar habsaanto wuu ku canaananay hadday wax kaaga yar qaldamaan ku canaananay hadduu wax kaaga yar baahdo aad u yar weydo wuu ku canaan de kaa islama islama keenaysaa muxuu yihi idaa kunta fi kuli umuuri mucaatiba sadiiqaka lan tulfi ladi laa lam tulfi ladi laa tucaatibhu facish waaxidan aw sil akhaaka fainahu muqaarifu danbin taaratan wa mujaanibu ama keligaa noolow buu kuleeyahy yani ma helaysid buu leeyahay ida anta ida kunta fi kuli umuuri mucaatiban sadiiqak saaxiibka haddaad wax walba ku canaananayso dhacdo kasta haddaad ku canaananayso lam talqa aladii laa tucaatibu ama lam tulfi aladii laa tucaatibu mid aanad canaananinba heli maysid marka haddaad doonaysa saxiib aanad canaanan ficish waaxida keligaa iska noolow aw sil akhaa haddii kale weeyaan sida culamada qaarkood bay ka sheegaan sheekh shaafici ahaa qarnigii eh, lixaad ama toddobaad buu ahaa dabeecada kumaata markaa waxba ma xamili jiri marka mark inaanu guursan bay noqotay arday yeelanin fiqi caalimna wuu ah gurigiisii ataa kudhex dhintay iska dhex fadhiyay waayo cid ay isla keenayaanba ma jirto dotaa guurso islama keenayaan markaa inaanu guursan bay noqotay inaanu cid la saaxiibin inaanu arday inaan haddana waxun baa laga soo warwariyaa de baa laga helhelay kole laakiin saasuu dee dabcigiisu u noqday marka gurigiisiibu halkaas ku dhex dhintay facish waaxidan markaa iska noolow awsil akhaaka ama ninka walaalkaaya xidhiiriyo dee u dulqaada weeyaan khaladaadkiisa fa inahu muqaarifu danbi taaratan mujaanibu dembigii marna u ku dhacaya iyo maarata marna uu gefaya marna waxa weeyaan u hagaagsanaanaya marka wuxuu leeyay wakula kadiidi arfi can caharaati mid kasta oo ka indhalaaban og gifafkayga yuwaafiqunii fi kuli amrin uriiduhu oo iwaafaqaya arin kasto aan doonayo o de wanaagiya maaha xumaantii lagama hadlayo w umaanta iga qabanaya weeyaan wayaxfadunii xayan wa bacda mamaati wuu ilaalinaya u ilaalinaya maxaa laga wada sirtayda uu ii ilaalinaya oo igama faafinayo xumaantayda uu ii dhowraya igama sheegayo xayan inta aan noolahay iyo bacda mamaati markaan dhintaba dadka ilama xamalayo faman lii bi haadaa kaa hadaba yaa i haya man lii bi haada kaa xaggee ka keenaa wey kaa halkeen ka helayaa yaa ii keenaya layta anii asabtu alla miyaan kaa helo buuli yani layta isaabati lahu haabitatu ama kaainatu helitaanka aan kaa helaya miyuu mid markaa ii dhacay u ahaado faqaasamtuhu deetna aan la qaybsado maallii min alxasanaati waxaan wanaag leehay hadday maal iyo wax kala tahayba wax alla waxaan leehay ata xasanaadki xataa aakhiro haddii ay suuro gelayso inaan kaa markaa la qaybsado oo aan qayb inta aan leeyahay aan qayb ka siiyo ayaan markaa tamaniinaa tasafaxtu riwaayaadka qaar buu ku jira qaarna kuma jiro tasafaxtu ikhwaanii walaalahay baan baaray buu leey raggii yani aan asxaabta ahay miyaan saa u baaray wa kaana aqalahum miimkii u ka dhacay halkan khabarkii or ka dhigna soo taqadumay wa kaana waxay ahayn ahlu hiqaati sida riwaayadu ay tahay waa idaafisanta hiqaadune kalsoonidayda dadka u ahalka ihi kalsoonida waliba la jamciyey weeyaan kalsooniya dadka u ahalkii aqalahum bay ahaayeen intooda yar ala kasrati maca kasrati ikhwaan iyadoo ah ikhwaanku ay badan yihiin hadana in kooban ayuunba ahlu iqaati noqday bui ahlu iqaadkayga inta noqday intoodii ugu yarayd ayay noqotay dee waa kollay sadaaqadu waxay leedahay dariibay leedahay sadaaqa lahaa daraaib cashuur bay leedahay maashu hadaanad bixinaynin waxba dadkaa la saaxiibi saaxiibkaa markuu baahdo waa inaad ka warhayso xaaladihiisa waa inaad hoos aada u ogaato ka warhayso wuxuu jecel yahay wuxuu necab yahay waxaaso dhan barto wuxuu jecel yahay ugula dadaasho wuxuu necab yahayna aad ka ilaaliso mid waliba uu sidaa ilaan marka la is ixtiraamo iyo walaaltinimadii iyo noloshii iyo qiimo yeelanaysa markaa haddii aan bahasha daraaibteedii iyo aan eh, la ilaalin cashuurteed haddaan bixinaynin de markaa ukuwadaasi markaa ukuwo saadiqa amaa ragga qaarkood bay soo wariyaano gurigiisii uu yimid gurigii saaxiibkii islaantii buu ku yihi markaa khasnadiisii iisoo dhiib markaasay u dhiibtay markaasuu wuxuu doonayay kala baxa markaasuu deetna iska tegay markuu ninkeedii yimid bay ku tirta ninkii walaalka ahaabaa ii yimid ee hebel haye markaasuu yihi khasnadii ii soo dhiib dee waan u dhiibayo wuxuu kala baxay markaasuu farxad iskala garan waayo kol haddaanu halkaa gaadhnay buu yidhi ukhuwadayadu waa wax jiraan iyo saaxiibtinimadayadu maanta ixsaanku ii sameeyey oo kale buu leeyahay waxa weeyaan wax la arkay lama maaha laakiin raggeena badankiisu de hadday ay ku dhici lahay de waa sidee saas inuu i gacan dhaafo khasad adi wa ubahan ya aniga ii sheego adi wax ubaahan yahay miyu anig haddana waa doonaya in ikhwa filaahi la noqdo oo walaaltinimo ilaahay subxaana watacaala oo halkan ku walaaloobay oo dar ilaahay walaalo u aho al akhiri haddana daraahimtii baa kaala qiimo badan hadi la darahimtiiba udhacay si kalaad noqonaysa waa inaad tirahda isagaa ka qaalisan daraahimtan iyo waxaan gebigeedaba hadduu qaato anugu waaban ku farxayaayo inuu jeefkayga jeefkiisa u arko lakin waa qofka ade sida gaarka u dooratay wey inaad dee maaragtay waa ukuwada gaarka idinka dhexayso waa inu markaa halkaa meeshu ay gaadho wa wuxuu yihi buu yihi fadac dikra qabiixi weyaan baan fadac dikra alqabiixi walaa turidhu waman awlaytahu xasana fazidhu satukfaa min caduwika kula kaydin ida kaada alcaduwu walam takidhu fadac dikra alqabiixi fada dikra qabiixi xumaanta sheegida ama ka xun sheegidiisa iskaga tag walaa turid hana dooni wax xun xumaan haba sheegi iyo wax xun waman awlaytahu xasanan qofkaad wax fiican siisay fazidhu u korni satukfaa min caduwika kula kaydin waxaa lagaaga filaan shirqool kastoo xagga cadowgaa ka imanaya marka adigu hal jazaa lisaan ila isaan weeyaan soomaalid waa tirahdaa sirmaqabe alla u sahana haddii adiga waxaagu wanaagsan ya adigu aggaaga wanaag wale uu ka imanayo de ilaahay baa kuu sahan noqonayo xumaantii waa lagaa ilaalinaya meeshii xumad waa lagu dhaafinaya idaa kaada alcaduwu walam takidu haddii cadow uu markaa ku shirqoolay adigu lakin aad shirqoolay oo sirmaqabo tahay shirqool abyaadaas alkayf alhaami iyagaas kasoo naqlinayaa cidle ma garanayno in shaafici nisbaysan amaba arag kuwa u sheegay mooyaan qaala shaaficiyu ayaa tanna ay yidhaahdeen iyaduna ma sugneen araa himama almari tia araa wa xasratan calayhi ida lam yuscid illaahu jaddahu wma lilfataa fi xaadii dahri xiilat ida naxsuhu fi lmri qaabala sacdahu araa waxaan arkayaa himama almari iktiaaba waxasrata qofka hankiisii oo jamciye weyaan himadinu jamciye weyn hankiisu qofka inuu yahay uun iktiaab werwer iyo qoomamo xasra caleyhi isagii ku noqonaysa wixii uu ordayey ee uu hanqaltaagaya hanka u ahaa waxay ku noqonaysaa uun murugo iyo werwer idaa lam yuscid illaahu jaddahu haddaan ilahay nasiibkiisa fiicnay weeyaan jadigu waa xadigii haddii aan ilahay xadigiisa iyo maaragtay nasiibkiisa aanu mid fiican ka dhiginoo marka waxa weeyaan saciid ah saciidku marka waa ayaanka fiican wey waa nasiibka fiican fiic marka u fiicnaadaybaa saciida la odhanaya ama ascad ascadahu llah wamaa lilfataa fi xaadii dahri xiilatu qofku dhacdooyinka waktiga xeelad uu kaga badbaado male idaa naxsuhu fi lmri qaabala sacdahu haddii arinka nasiib xumadiisu ay ka hor timaado nasiib wanaagiisi naxsiguna waa nasiib xumadii sacdiguna waa waa nasiib wanaagii marka haddii nasiib xumadiisu ay soo qaabisho oo ay ka hor timaado sacdigiisii iyo markaa nasiib wanaagiisii de qofku markaa qaab isu difaaca male inuu usabro uun qadarkaa mooyaane wax kale meesha uma yaalaan iyaduna abyaad markaa shaafici ka sugan raximah llahu tacaala ma aha wuxuu yihi anshad caliy bnu maxamed bni jacfar albukhaariyu ladiibu lishaaficiyi radia allahu canhu ninkaas magacaa u sheegay ee adiibka ahaa ayaa shaafici gabaygan shaafici raximah اllahu tacaala ma laha shaafici raximah اllahu tacaala ma laha ali bin axmed bn jacfar albukhaarigana shaafici muu soo gaadhin sida ka muuqata oo bayhaqi bayhaqi baa warinaya lakin abu cabdiraxmaan asulami buu bayhaqi ka warinaya abu cabdiraman asulami baa ninkii ka warinaya markaa dee ma noqon karayo nin markaa soo gaaraya shaafici waqti dheer baa udhaxaynaya abdiramaan asulami qofka u noqonaya sheekh laakiin abyaada waxaa soo guuriyey mucjam ludabaa yaquut alxamawi isagoo sanadkeedana ku warinaya wuxuu ka wariyey alfadl bn xubaab aljumahi oo nin muxadis ah oo caana ahaa qaadina inuu ahaa isaga uu sheegay taraajimtiisa meelaha kale kuma arkayn qaadi basra alfadl bn xubaab abu khalifa ayay muxadisiintu inta badan u yaqaanaan nin musnida bu ahaayo saddex boqol iyo shantii dhinta ninkaasaa markaa abyaadani inuu leeyahay ay u badanta wuxuu yihi wmutca bاlcayشhi murtaaxi ilى baldi ilى baladi wاlmowt yaطlbhu fi dalika اlbaladi ama min dalika اlbaladi wضaaxiki wاlmanaaya fوqa haamatihi low kaana yaclamu غayba faada min kamadi kole jadan baa inoo qoran lakin aamaaluhu fوqa ظahri الnajmi saabixaة wاlmowt muntadiru minhu calى الrasadi man kana man kana lam yucطa cilma fi baqaءi gadi maada tafakruhu fi fii risqi bacdi hadi wuxuu yihi waa mutcabilcayshi wa ruba mutcabilcayshi badana mid nolosha lagu rafaadiyey oo yani meeshan uu ku nool yahay nolosheedii la qabsan waayo oo nolosha ku adkaatay deetana murtaaxin ilaa beledi oo ku nafisaya beled kale inuu markaa u safro wlmowtu yalubuhu fi dalika اlbaledi iyadoo geeridiina ay ka raadinayso halkaa waa loo soo kicinaya inagii de soo marina biyaadi shaafi araa nafsi tatuuqu eh, araa nafsi eh, tatuuqi ilaa eh, ilaa misra ma abyaadii maarta garan maayo ma waa eh, ma waxaa la ii kaxaynayaa nolol fiican mise ilaa qabri baa lai ayaa la ii kaxaynayaa waa marka wuxuu leeyahay noloshii halkan intii qofkii ku adkaatay ayaa laga yaabaa inuu ka tago oo meel kale u tago meeshii kalena geeridu waa ugu timaado sidii dee muxuu yihi waxaan filayaa eh, lamaa cishna mutna caalimka ah lamaa cishna mutna waxaan gelay inuu qaadi cabdilwahaab ahaa iyo inuu qof kale ah waa dhici karta waayo waxaa ku adkaatay noloshii masr qaadi cabdilwahaab almaliki maalikiyadu markay qaala alqaadi yihahdaan waa ninkay ujeedaan abu maxamed cabdilwahaab ibn nasr almaliki afar boqol iyo labayo labaatanki wafaadkiisu ahaa wuxuu markaa reer baqdaad bu ahaa markaa baqdaad noloshii baa ku adkaatay waxoogaa faqri iyo adag bay ku noqotay laakiin markaa markuu sii baxaya ka daba carareen ee isku daya soo ceshadaan markaasuu wariga taga haddaan maalin walba laba ruudhiyo qalaalan idinka helayo oon biya ataa kuqaysanayo idinkamaan tageen laakiin intaasa ataa maarata marka waa kii lahaa daaru shaacir culusna uu ahaa muxuu cabdilwahaab shicirkiisu aada u macaan yahay baqdaadu daaru liahli lmaali ayibatu walilmuqiliina daaru danki wadiiqi aliltu eh, daliltu dahran mudaacan fi asiqatiha kaananii musxafu fii beyti zindiiq wuxuu leeyahay baqdaad waa dhul u wanaagsan dadka ahlumaalka caasimad weeyaan oo caasimadda nin xoolaysma ku noolaan karay waa meel u wanaagsan bu dadka ahlumaalka laakin dadka maaragtay muqiliinta iska saboolka xooladooda ay yar tahay waa daaru danki diiqi noloshii dankiga ahay iyo diiqii iyo cidhiidhigii meesheedii weeyaan wakti baan ku dhex noolaa buu yihi mudaacan fii asiqati anigoo sakadeeda ama dariiqyadeeda luuqyadeeda lagu dhex dayacay in lagu dayacay oo dee cilmigii iyo aqoontii ataa aan hayay aan laygu ixtiro kaananii musxafun fii beyti sindiiqi waxaad moodaaba kitaab musxafo mid sindiiqoo munaafiqoo aan rumaysnaynba guriga loo dhigay marka way iska dhacdaa in qofka markaa dee meel ay nolosha kaga adkaata intaan meel kala tago markaa markii uu ka tegey uu xaggaa tegey ayaa malaha dee adduunyadii baa soo qaabilshay kadibna geeridii baa ku dabetna w lamaa mutna markii aan noolaanay noloshii o dhadhamin ayaa geeridii noogtay wa mutca bilcayshi markaa leeya badanaa wey waa rubowi badanaa mid markaa mutcabulcaysh ah nolosha noloshiisa markaa la daaliyay oo murtaaxin ilaa beledi meel kale raaxo u raadsaday walmowtu yalubhu fi dalika lbeledi saasay markaa ugu taallaa mucjamuladabaad i dalia beledkaana iyo manaaibka laftiisa mana saaslmowtu yalubhu geeriduna ay kuba raadinayso fi dalika beled halkaasabay kusugaysay wadaaxikin maxaa mid qoslaya wlmanaayaa fowqa haamati iyadoo geeridiina manaaya jamcu maniya geeridii unbaa laga wadaa iyadoo geeridii dul hoganaysa oo dul taaganba ayuu qoslaya isma oga markaasbu wadu istaagan isagoo qoslaybuu wadu istaagay dhacayaa hala qaadin baa ama iyagoo tumanaya de qaar soo sawira isagoo heestii qaadayo sidaada hayo oo mikrofoonkii la raacraacay misaasaa u dhacay oo halkii laga qaado low kaana yaclamu ayban kolley wejdan baa ku qoran manaaqibka oo halka wuu bugsi daraya markaa wejdan macna ay iyo jaddantan lafteedu macna ay samaynayso low kaana yaclamu haada hadday noqon lahayd oo kale laakiin kuwaa kalean sheegin sida yaqudka mucjamuldabaag oo kale low kaana yaclamu ayban hadduu ayb ogaan lahaa waxa soo socda hadduu ogaan lahaa faada min kelimadi ama maata min kelimadiisa kuwaasi qorayaan waa isku macnaa faadat ruuxuhu naftiisibaa baxday weeyaan waa dhintay faada min kemedi ninkaa isaga ihi kemed iyo werwer ayuu laba dhiman lahaa hadduu ogyahay inay geerida dul joogto werwerkaaba kaga jari lahaa aamaaluhu qofka ididiiradiisu fowqa dahri najmi xidigaha dushooda ayay ka saraysa de qofku khaasa markuu dhalinyaro yahay wuxuu u hanqal taagayaa oo uu filanaya uu didiilaynayaa nolol badan oo ka horeysa cimri dheer oo ka horeeya oo wax badan uu qaban doono oo halkaa u gaari doono sidaa noqon doono meel markaa xidigaha ka saraysa ayuu u oo fawqa aahiri najmi xidigaa dushooda ayay saabixatun dabaaranaysa saasi waa caadi nusakda meelaha qaarkoodna shaamikatun baa ku qoran oo iska caadiyadu labadaba macnuhu ansaxaya xagga dhagaal ahaan isku dhow yihin shaamikatun mid markaa sara martay oo u sarraysa wey shaamikhu waa shayga dheer wlmowtu muntadiru minhu cala rasadi iyadoo geeridiina muntadiru minhu ama muntadiru minhu yani isaga uu laftiisii ka sugay marka ruuxdii buu ka sugaya o kale noqonaysa geeridiina ruuxdii bay ka sugaysa calarasadi oo ilaalay ugu jirtaa birsaadkay ugu jirtaa waxaa ku qoran markaa eh, mucjamulda wuxuu soo guuri halkaa eh, wlmowtu minhu eh, wlmowtu min taxti ilaihi cala rasadi wlmowtu min taxti il iligu waa halkan khaasirada keliyihiisuu ka hooseeya geeridiinoo cala rasadi halkan hoos ayuu markaa ugu jiraa markaa eh, ayuu ugu jiraa dhufayski geelidii halkan dhufayska ugu jirtaayo kalida hoosteeda ayaabay soo taagan tahayba man kaana lam yucطa cilma fii baqaa'i hadin qofkan looga waramin inuu beri jirayo man kaana qofkii aad lam yuca cilmidaan aqoon ahaan lagu siin oo aan loo sheegin fii baqaa'i hadin berri inuu jirayo nin aan loo sheegin berri inuu jirayo maadaa tafakuruhu fii risqi bacdi hadi saasay manaaqibkana ugu taallaa laakiin xaggii naxwooleyduna kule halkaa hadal bay ka keeni yaaquudkan wuxuu u dhigayaa maadaa tafakuruhu fi risqi bacda hadi oo kelmadan bacda waa ahayd darfigii aan mutasarifka ahayn darfigii aan mutasarifka ahayn weeyaan marka haddee darfiga aan mutasarifka ahayn mudaaf ileyhi waxyaalaha ma noqdo ila mutasarifba ma ahayn waxa weeyaan eh, eh, wadu tasarufin eh, muxuu yihi naam wala may markuu musarifka musarifka uu sheegay nimadigo yani waxa weeyaan waa mulaasim liharfiya weligiiba darfi unbu ahaada oo markaa wax kala ma noqdo bacda iyo qabla iyo waxyaalahaasa kamida min un baa lagu jari karaa mintii darfiyada ahayd markaa mudaaf ilahi ma noqon karo saasaa markaa ka fiican maada tafakuruhu fi risqi bacda hadi muxuu macno samaynayaa inuu ka fikiro arsaaqada berri dabadeed haddaadan ogeynba berri inaad jirayso iyo berri wixii ka dambeeyey toona berri baanad ogeyn inaad jirayso markaas haddana waxaad ka fikiraysaa bisha dambe wixii aad cuni lahayd maxay markaa macno samaynaysaa buu leeyahay qofku inuu isku wareeriyo taasi ma aha wuxuu yihi walahu raximah llah waxaa kaloo uu leeyahay shaafici allaha unaxariiste شhayئaani أxlى min cinaaqi اlkhuradi وaladu min shurbi اlqaraaxi اlأswadi وأjalu min rutb اlmuluki عalayhim washyu اlxariiri muطaraza bاlcasjadi suud الdafaatiri an akuna nadiimaha طuula الزamani وظilu bardi اlmasjidi fahmaa ida اجtamacaa lشhakصi faariqi xaaza الsacaadaة والnaciim الsarmadiy naciim الsarmadi abyaadan shaacir mutaahira baa lahoo qarnigii toddobaad ama sideedaad soo gaaray waxaa soo guurinaya miqrisi asuluk fi macrifat akhbaar lmuluk fi akhbaar lmuluk kitaabkiisana suluga ayuu ku keenaya marka waa nin dambaale ma aha shaafici maaha wuxuu leeyahay shaycaani axlaa min cinaaqi lkhuradi laba shay baa ka macaan mucaanaqada gabdhihii qorxoona waynu soo marnay de khariida waaladu kana macaan min shurbi lqaraaxi cabitaanka kasaafiga alaswadi madow markaama biyihiiba biyihii saafiga ahaa buu ka wadaa mise khamrigii labadaba noqon karaya qaraaxulaswadka aynu markaa kinaaya can ilkhamri inuu yahay oo khamriga cabitaankiisi khamrigada way macaasaan dadka markaa cabay iyo in biyihii qaraax waa biyaha saafigaana waa la yidhahda biyihii saafiga ahaa markaa alaswad laakin de ayaa waxoogaa lakin de waa ti aswadayn inkastoo waa taqriib la odhan karo biyihiiyo timirtii markii aswadayn la yimi marka inuu biyihii saafigaa ujeedaana waa suuragal inuu kaa cabitaankiisa waxaa ka macaan labadaa shay baa ka macaan wa ajalu min rutabi lmuluk labadaa shay baa ka wanaagsan martabadaha boqorada calayhim washyu lxariir iyago oo weliba boqoradaasi muxuu ahay xariirtii lala xardhay ay dushooda ahato ohan yihiin muarasan iyadoo waliba ay tahay mid lagu xardhay bilcasjadi dahab maxay labadaa shay markaa suudu dafaati boogaagta madowgeedii waa waa cilmigii ku qornaade suudu dafaatiri dafaatir iyo bogaagta madowgeediiyo laymankeedii an akuuna nadiimaha inaan saaxiib la noqdo nadiimku waa qofka qofka khamriga la cabe ee la saaxiiba ee meesha isla fadhiyan keligii baalka keligi keligaa lama cabo inta badan saaxiib loo sameeyaabay naleeyihin qolyihii sida dee ashcaartoodi waxaa laga fahmay munaadin baa markaa la yidhahda markaa nadiim inaan u ahaado aan saaxiib la ahdo bugaagta uula zamani wati waktiga oo dhan ka labaadna waa maxay wailu bardilmasjidi harka masaajidka qabowgiisa markaa inaan masaajidka iyo buugga isla helo oon halkaa masaajidka kitaabkayga la fadhiisto oon halkaa cilmiga iskaga akristo masaajidka harkiisa aan ku muraajacaysto ku raacdo markaa cilmiga labadaa inaan isla helo ayaa wax walba ka macaan buli fahumaa labadani ida jtamacaa hadday u kulmaan lishaksi faariqin qof bilaa camala ilan faraaqa laftiisu qof bilaa hawla qof aan hawl kala haynin faraaqu ila waa nicme inaad faraaq hesho nabigu laa nicmataani maqbuulun fiihima kaiiru min annaas qof aan hawl haynin markay labadaasi u kulmaan oo faariqulbaal ah oo maskaxdiisa soo jeedo oo maskaxdiisi wa warwar kale aanu ku furnayn haddii intaa qofku uu isla helo xaaza sacaadata sacaadadii oo dhan buu helayaa wanaciim sarmadiya laakiin de idaafada iyo markaa nisbada waa in la qoro way ahayd laakiin waa laga tuurayoo de la khafiifinaya kaafiya daraaddeed nimcadii aan kala go' lahayn ayuu ninkaa isagii helay buu leeyahay haddii uu halkaa gaaro ninkaa inuu joogo insha allahu tacala wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed lah